waa nin kale waa dad kale laakiin maadaama qaraabanima ka dhexaysa faqiirna yahay biilkii baa kugu waajibahaya wa kamaa tajibu diyatu calaa caaqilati اlqaatil ninkii wax dilay tolkiina diya laga rabaa wa hada darbu min atacziiri qaybtaan hada nawc weeye wa hada nawc min atacziir tacziirka aynu soo sheegnay nowcan tacziirta ganaaxa aynu soo sheegnay cuquubatun weeye liman dulkii culima la ogaaday ana cindahu maalan inuu maal hayo aw nafsan ama naf yajibu uu waajiba ixdaaruhu in loo geeyo qaadiga loo geeyo wahuwa laa yuxduru aan xaggana aan keenaynin markaan leenahay ninka waa la ciqaaba waa la cadaabi maal buu hayaa ama hanti buu hayaa ama naf buu hayaa ama tug buu hayaa ama uu garanayaa ninkaasoo qaadigii ama guddoomiyii degmada u baahan yahay ama xaakimka uu doonayo xaggana laga raba ninkan xaqniga loo oofsan si cadaaladu diinta diinta waafaqsan ninka noocaasa waa inaad shirkoodan qarin haddaad qayriso soo ma aha aday ushu kaa bilaaban kalquaaci sidoo mooryaanta burcadka ah iyo wa suraaqi tuugada iyo wa kuwa ilaaliya ee difaaca xumaad jamcu xaamin waa ninka asagu difaaca ee abukataba u ah aw culima waxaa la ogaaday annahu ninkan wax qariyey khabiirun bihi ninkan inuu aad iyo aad u ogyahay kala socdo wawa laa yukbiru bimakaani meeshuu joogana sheegi mahayo fa amaa in imtanaca hadduu ruuxu ka reebtooma diido min alikhbaari inuu sheego xoolihii tuuggii meesha joogay iyo walixdaari keenitaan uu meesha keenaba lianlaa yactadiya calayhi aalib ninka aalibka inuusan ku xadgudbin darteed waxaad ogtahay ninka haddaad sheegto mad in lagu xadgudbin la dilahayo xaqiisi bes laga qaadan maayo wixii lagu lahaa bes laga goosan maayo waa daalim jaa-id ah oo mutacadi a ah raadinaya haddaad sheegto ninka waa maqan yahay boqol kun baa lagu lahaa xooluhuna waa malyan ad hayso haddaad boqol kun sheegto o tiraa boqol kun baa ninka u hayaa waatan malyanka waa lagaa dhici haddii aad ka baqayso marka ninkan aalibka qaadiyan aw xaakiman aw muftiyan wuxuu doon ha noqdee inuu ku xadgudbo ninka la raadinayo aw yadlimha ama uu dulmiyo fa haadaa muxsin ninkaa qariye muxsin wey sheegi maysa rux muslim lagu xadgudbo xawlihi iyo dhiiggiisi ayib wa kaiira maa yashtabihu axaduma bilaakhar waxaa badan buu ihi inay isku ekaadaan ishbahan daalim qarintii baad ka dhigi maalinka qaarkood nin muxriq inaad qaranayso ah in adeerka oo khaa'ina oo tuuga oo qaaticu dariiq oo saariqa sheegitaankiisii waxaad kadhig waxaan u qarinhayaa saa lagu xadgudbin war mama qarinaysidii waxaad u qarinaysaa in walaalkaa baadiidinta in xaqa laga oofsado khaa'in baa tahay marka dulmigii iyo xaqiibaa marar badan lasku barxahaya wa kaiira maa aad iyo aad waxaa u badan yajtabi intuu ku gadmado ku darmado axaduhumaa bilaakhar wa tajtamicu ay kulantaa badan buu uhi shubhatun wa shahwa shubha iyo shahwo shahwo waxaad rabtaa inaan walaalkaa la taabanin oo nin reebel gacanta aan la goynin oo nin reebel aan saariq la odhanin baad doonaysa haadihi shahwa shubana waa ku gasho bimacnaa ninka muslimka haddii lagu xadgudbaya in la qaryaha bannaan waa shubha ku galay ta'wiil baatilan shard aansan lahayn waalwaajibu tamyiizu alxaqi min albaatil waajibku waxaa weeye in xaqa iyo baatilka lakala sooco lakala wafo wa haadaa yaqacu kaiiran arrinkaa wuxuu in badan ka dhacaa buuhi in ay shahwo iyo shubhantay kulmaan daalimka la qariyo bishubhatin aw shahwa oo xaq iyo baadilka laysku labo fi ru'asaa'i qolyaha madaxyaweynta min ahli lbaadiyati reemiyiga ah iyo walxaadirati reer magaalka ah ida stajaara bihim mustajiir markuu soo mangani magangelahaya mustajiir baa u imanaya cararhaya magangeliya oole ugaas waan ku magantaa baanhay waan ku sheegtay kugu dhaqan kugu dhigi baanhay waan soo cararay ayb ugaas bu isku duubahayaa aw mase kaana baynahumaa qaraabatun aw sadaaqa ama qaraabanima ka dhexaysa iyo saaxiibtinimo fa inahum yarawna waxay arkaan qolyaha reer baadiyaha ama ru'asada ama reer magaalka alxamiyata aljaahiliya ficiladii jaahiliga ahayd ayb ma maantay soomaali maqli maqli ama <clears throat> dhegaysan ama ay dhici in suuqa ii gashay hebel ugaas hebel ugaaska reer hebel ninkii magan galay baa la dhacay oo la dilay ballamka ilaahay aan magantayda la taabanaynin halkaas la taagan yahay war daalimo ninkan magan ma aha xuduudda ilaahay ninka ku dhaca ama xuquuqda lagu leeyahay magan lagu dayn mahayo ayib magan dhacna ma ahe waa waajib ku saaran ninka inaad qabato soo wareejiso iyo wاlcizatu biاlithm <clears throat> waxay arkaan buri alciza biاlithm iyo wsumcata cinda alawbaash alquwa biاlithmi cala اlithm inay ay awood ay dembi ku mxu ay ku difaacaan iyo magac ay ka helayaan cinda alawbaash xulafada wey awbaashtu waa xulafada iyo qolyaha mxuu ahaaye haya raaca ah annahum yansuruunahu wa waxay rabaan in dadku ay maqlaan ninka ku soo carro ogaasiba lama taaban karo waa nin magac le waa nin awood badan ciza ayuu leeyahay qalaba iyo quwuu leeyahay ayib annahum ayagu yansuruna inuu gargaaraya ninka magan gala wa yaxmuunahu ay ilaalinlayaan oo dhowrahayaan wain kaana daaliman haba ahdaa mubtilan eh, xaqdarow ah daalim baatil ku socda ha noqdo cala almuxiqi bay gargaari almadluumi la dulmiyey laa siyama si gaar ahaaneed in kaana almadluumu ra'iisan yunaawi'uhum wa yunaawi'uunahu waxay sii darhayaan buu sheekhu yidhi ninka madluumkaa ee ninkan uu ka soo cararay daalimka ah hadduu yahay ninay hadda kor isku dhexsanaan iyagu waa ugaas kale waa madaxweyne kale waa wasiir kale kan lagu soo cararaya kaana waxaa udhexeeya xoogow isku dhaca u dhexeeya haddii marka tuuladii adugu aada maamushay uu nin ku soo cararo tuulada kale guddoomiyadan isku dhacsanaydeen hadduu guddoomiya ku ninkaa keen daalim wey xaq baan ka ofsanhayaa ka dhegeysan mayso adoo ku xumaynaya ninkii hebel ahaa ee isku dhacsanayd maad la shaqaynaysa maanta manjaani selayba ayb laa in kaana almadluum ra-iisan hadduu yahay yunaawiuhum la colaytama ayaga wa yunaawiuunahu ay la colaytamaan fa yarawna waxay u arkayaan buuhi ana fii tasliimi lmustajiir ninka magan galay inay u dhiibaan bihim kuwaay colka ahaayeen almustajiiri bihim kuwa ayaga magan galay ilaa man ay u dhiibaan yunaawiuhum la colaytama dullan bay u arkaan dulinimo iyo wacajin taagdarra u arkayaan ninaad ku dhacsanaydeen horaan idinka dhexeeyey muxuu ahay xagir iskaga joogsi iyo qoonsi idiin dhexeeyey maanta miskiinka ugu soo cararayo kumaangale u dhiib waxay u arkaan ceeb iyo meelka dhac iyo dulli iyo caji bay u arkaan wa haada cala aliطlaaqi bu jaahiliyatu maxda midaasiibu noocaas u shaqaynaysaay waa jaahiliye maxda baraxla waa jaahiliyo diin darro saafia ah wey wa hiya min akbari asbaabi fasaadi diini wadunyaa waxyaabaha adduunka iyo diinta fasaadi waxay uga weyn wey adduunka muxuu ku fasaada waxan oo kale ficilo aan meesheeda lahayn xanaaq aan meesheeda dhicin awood aan meesheeda qabanin gargaar iyo hiillo meesha lagu talagalay aan marin oo daalim garab taagan waxaaso dhan adunka ku fasaada haddii daalimka la wada qabanayo madluumka loo wada gargaarahayo adduunka ma nabad buu noqon lahaa dhibba ma jireen waqad dukira waxaa la sheegay buu ihi annahu warkaa asaga ah ee daalimka in la garab istaago ah inamaa kaana inuu ahaabaa la sheegay sababa xuruubin min xuruub اlacraab dagaallo waaweyn oo remiyaga dhex maray oo casharaata siniin socday uu sabab u ahaa ka xarbi lbasuus dagaalkii basuus loo yaqaanay dagaal hal ka bilowday buu ahaa afartan sano socday hal isku qabsaday oy niman weliba qaraaba isku qabteen ay ka bilaabato abtiy isku ah abtiyo wiil isku ah abtiyo wiil abti u yahay idan wuxuu socday marka dagaalka arbaciina caam wax ka badan buu socday alati kaanat bayna bani bakrin wa tagliba ilaa naxwa haada ay maa kaana ma ahayn weeye ilaa naxwa haada tanoo kale unbu ku dhawaa buui nin dhaalimoo soo cararay oo loo gargaaray oo madluumkii lagu xadgudbay buu dagaalka ka bilowday wakadaa sidoo kale sababa dukhuuli turk dulmiga noocan iyo xamiyadan jaahiliga waxay ahayd sababa dukhuuli turki turkigu inay soo gaar almaquul nimankii tataarka lo odhan jir bu ujeedaa sheekhu ilaa daari islaam nimankii tataarka ahaa nimankii khuraasaan iyo bilaad waraa nahri jooga khawaarismiinta lo odhan jiray baa ku xadgudbay niman muslimiina intay tageen bay xoola ayagu eeyihiin bay ku xadgud soo dhaceen dimaan ahdi ballan baa udhexaysay iyo cahdi dimaa udhexaysay iyo ballan markaasuu wuxuu yihi boqorkii tatar nimanka igu xadgudbay sidaa ii galay intaasu hanta naga dhacay ee xadgudubka ah ama iisoo dhiib anugu xaqay aan ka qaatay ama xoolahayga iisoo celi ama adugu meeshaada xaqa kaga oofi waxba kaa dhegaysanna mui dagaal baa ka bil waagi dambe ilaa muslimiinta lagu baabi'iyey baqdad lagu qabsaday yani dulmigu ma fiicno dulmiga waa in la iska ilaaliyo waistilaaؤuhum calىa muluki ma waraءa الnahri iyo qabshasada ay qabteen ay qabsadeen ay ka adkaadeen reer tataar calىa muluki ma waraa الnahr wa khuraasaan kaana sababuhu naxwa haadabu sababkiisu sidanoo kale dulmi iyo daalim loo gargaaro la garab istaagay oo la difaacay buu ka bilowday waa in la iska ilaaliyo sheekh wuxuu man adala nafsahu lilah horta fahano ninka naftiisa duleeye bahdila ee baksiya lilaahi subxaanahu wa tacaala faqad acazaha waa sharfay waa qiimeeyey dadku ma ogtahay waxaan qiima layn bay qiima ka raadiyaan war inaad sharci u hoggaansanto sumcaddaada ha ku dhacdo aada ku baaba-did dayib ha lagugu dacaayadeeyo kuu cabsaday ha lagu yidhaahdo waa filay aan tolkii u gargaarayn ha lagu yidhahdo inaad xaqa u hoggaansanto waa ciza wey mustaqbalka aad tin dhamin doontaa insha allahu tacaala waman badala alxaqa xaqa ruuxa dhiiba min nafsihi naftiisa ka dhiiba xaqa lagu leeyahay iyo gartaiyo xaajada laga leeyahy ninka ogolaadee dhiibaay faqad akrama nafsu naftisu karaameeyey ee muusan dulaynin faina akrama alkhalqi cinda allahi adqaahum khalqiga waxaa u qiimo badan oo u gobsa ilaahay agtii kuwa ilaahay ka cabsada waman ictaza biulmi ninka dulmiga isku sharfiya ee mxuu ahaa isku koryeela min manci alxaqi dulmi waa maxaqi oo la diido oo la difaaco wa ficli imi dembi la sameeyo faqad adalla nafsahu wa ahaanaha naftiisii buu waana ahaanaystay qaala allahu tacaala man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica ninka sharaf iyo magac doonahaya iyo gobnimo ilahay baa sharaf o dhan iskale wa qaala tacaala can ilmunaafiqiin yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiinati waxay leedahan madiina u noqono cabdullah ubay baa warkaa yidhihi fii qaswati min almustaliq layukhrijana alacazu ninka sharafta badan wuxuu saari doonaa minha min almadiinati aladalla oo nabiga u jeedo walilahi alcizatu walirasuulihi وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال جل ذكره في صفة الضرب qolyaha munaafiqiinta ama dulmiga sharafta u qaatay iyo xadgudubka gobnimada mooday dayib ee naftooda ilahay aan u hogaaminaynin ilahay noocan wuxuu ka yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man dul baa ka mid yucjibuka qowluhu weedhiisaa ku cajabka odu bogisu u hadlay iyo fasaaxada iyo carab caddaynta iyo codkarnimada fi lxayaati dunya ilaahayna mara gelinhaya qalbigiisa wax ku jiro iimaanah ama wanaagah buu leey waanu fiicnahay kanaan ahay kanaan ahay wahwa asaguna aladu lkhisaami alkhisaam ama waa jamcu khusuuma ama waxaa jamcu khasmin ama waa khusuumadii lamid tahay oo ayib wahwa shadiidun fi lkhusuma wahwa aladu lkhisaam ay shadiidun fi lkhusuuma ama jamcu khasmin weeye waxaad tirahdaa wahwa ashaddu lkhusuumi khusuumatan inta dooda ninka u dood badan weeye wa abqadu rijaal ila allahi aladu lkhasiim xadiidkii saxiix ad garanaysaan ilaahayna ummadda wuxuu ugu necab yahay khalqigiisa ninka dooda badan ee baadilka ku dooda sida qolyahan maxaamiinta ee looyarada waa taqaanaan looyar ma taqaanaa hawshiisu shar iyo khayr baa ku doodahaya xogow yar baad iska bixin oo fii ah oo shilimo siin dhaalim faajira ah, oo khaa'in oo tuug adoo ah buu ku dhaldhaalacahaya waa ku nashnaashahaya waa ku difaacahaya waagii dambe adu beri buu kaa dhigi walmadluumu mujrimun mutaham marka shaqada muxaamaadka loo yaqaana xaaraan waa in laga shaqeeyo fii casrina hada wa fii waaqicina hada <clears throat> waidaa tawallaa saca waidaa tawallaa markuu jeesado ila marka been buu noo sheegahaye u saa isu majeeraba saca fi lardi liyufsida fiiha dhulka iyo ku dhaqaaqi iyo adduunka inuu fasahaya darteed wayuhlika alxarha wannasla beer iyo muxuu ah taranba waa kharibaya iyo xoole iyo ubadba wallahu laa yuxib alfasaad waidaa qeel lahu taqi llaaha marka ilahay ka cabsan la yidhahdana akhadathu اlcizatu sharafta waxay ku xambaari bilimi cala اlimi ayib dembi bay ku xambaari alciza huna alanafatu walxamiya aljaahiliya loo jeedaa isla weynanka iyo kibirka iyo nakhwada ku jirta iyo shahaamada uu sheeganayo bay dembiga ku hambooriyi faxasbuhu jahanam jahanama anigaa ku filan haddii meel kale ma deeqaysa walaa bi'sa almihaad wa inama alwaajib waajibku waxaa weeye calaa man istajaara bihi mustajiir iska waajibka saaran ruux kastaoo muslim ah oo axad kale uu soo magangalay maxaa saaran in kaana madluuman yansuru hadduu madluum yahay an yansurahu baa saaran madluum hadduu ya ninkaa u gargaaro garab istaag fulay ha noqonin haddaba waayo inuu madluum yahay isaan ku ogaanaynaa walaa yahbutu sugnaan mayso ama sugnaan maayo annahu madluum inuu bimujaradi dacwaahu inuu asagu sheegtay oo uu yidhi waa la ii gardaran yahay oo waa la idulmiyey keliya ku dhihi mayno madluum baa kuna ogaan mayno isaan ogaanaynaa faaalamaa shaku waxaa badan buuhi ishtaka rajulu ninku inuu sheegto inuu madluum yahay wahuwa daalimun somal way yhad hadaad nin isha ishu ay ka looto ooyahaya ha u garaabin bay dhe bilaaba u yimaada nin cawasha ay daba taallo nin baa kugu soo ooyay ishu gacanta ku wadan hebel baa i fiqfiqfiq ordahaya ha u garaabin baa waxaa laga inu calosha soo kala goya isagu oy calooshu banaanka taallaba hawsha hubso ayib bal yakshifu khabarahu arrinkiisuu baadhi warkiisuu baadhaya qadiyadiisa xaggee ka ogaanaya min khasmihi wa ninka asaga haystay ee la doodayay ee ummadda kale waad ka ogaanaysa inuu daalim yahay inuu madluum yahay waxaad ka ogaana min khasmihi dadka asaga wax ku haysta ama ummadda kale qadiyadda ogeyd laakiin asagu sheegashadiisa keliya waxa ku qaban fain kaana daaliman raddahu can idulmi birifqi hadduu daalim yahay dulmiga ka celin si dabacsan oo dhimrin leh in amkana hadduu rifqigu suuroobo wey ama radiga noocaasa ah, imaa min sulxin heshiis war u kaadiya waxba qadaha geyna hawsha ka heshiiya walaalaad tihiin qaraabaa baa layaay soomaaliya meel lama kala jirto ilma hawsha dhammeeya wuxuu waa adduunya berri baa laga tegi sulx ku degeysa hawsha aw xukmin bilqist ama dhexdhexaad baad ku xukumi xukmin bilqist ay bilcadl si toosaad u goyn hawsha xadiid iyo aayad baad la fuulaysaa wa ilaa haddii rifqigii iyo sulxigii uu suuro geli waayo fa bilquwati awood baad isticmaali had alquwa alcaskariya meesha iman alquwa sulطaaniya wain ka waa markuu midna dhaalim yahay midna madluum yahay wain kaana kulu minhumaa dhaalima wamadluuman mid walba waa dhaalim xaggana waa madluum oo say ku dheci kartaa ka ahli اlahwaai kuwa sida naft kuwada naftooda raaca ahlu shahawaat walahwaa jamcu hawan hawuhuna hadda waxaa loo jeedaa waa waxa naftu ay jeceshahay baatilka ruuxa ku dhaqmo weeye min qaysin wa yamanin wa naxwihim sida reer qays iyo reer yaman qaba'ilkaisbaabi'iya qabaa'ilku mar markay dagaalamhayaan koox kasta waa dhaalimoona madluuma oo waxay ku jirtaa baatil ah dilka loo geystana waa dulmi ayadna waa dhaalimo kuwan dilkay geysteen waa dulmi ayaguna waa madluumin waa la dulmay marka waa isdhaafsan hayaan u badan taha ku badan tahay iyo wa akar iyo wa akar ilmutadaaciina iyo dadka isku sheegta badankood bas yihiin min ahli اlamsaari walbawaadi reer magaalaha iyo remiyigaba dadka haaliban magaalo jooga ama miyi jooga wax isku sheeganhaya boqol kiiba sideetan waxaa badan inuu marna daalim yahay wa fii nafsi lwaqti uu madluum yahay oo markuu daalimka ahaa xadkii marka laga goosanayay ama xaqii laga goosa waa lagu xadgudba daalim buu ninkaan marka hore laakiin qadru madlamati laga goosan maayo qadru dulmi lagu ekaysan maayo ictidaa baa lagu samayn fa madluuman fi hada alxaal isla marka wuxuu noqonaya madluum bilictidaa dulmiga hore u geystana muxuu ku noqon daalin waa saas aw kaana jamiican hayra daalimatayn aw kaana jamiican dhammaantood waxay noqdeenba hayru daalimatay ama hayri daalimatay lishubhatin aw ta'wiilin aw halaطin waqaca fi ma baynahum muhim jiddan wey ninku markuu ta'wiil haysto macquul ah ama shubha ay ku tacalluqday masaa'iqa ah daalim la odhan maayo iska ilaali khaladkun baa laga qaban ayb lishubhatin shube ku dhacday xadiis buu khalad u fahmay aayad baa maqluub u gashay qowl nin caalimun khalad u qaatay ayib aw ta'wiilin sixun wax u fasirtay aw khalatin ama gef waqaca fi ma baynahum bayna alaalim walmadluub sacaa baynahumaa bilislaax markan dambe ninka imaamka maxaa u yaalla an yuslixa baynahuma saca alwaliyu aw alwaali walamiir walxaakim walqaadi baynahuma bayna almutadaaciyeyn bilislaaxi heshiisiin asulxu sayid alaxkaam bay dhahan wadaaduhu sulxigu waa sayid alaxkaam sidoodaba markay weliba qaraaba ay yihiin dadku dad macrifaan ay yihiin qadiyadana isku qabtaan durba geedka lama geeyo durba qaadiga looma geeyo hadhow hawshaa waxay ku reebaysaa kala dhimasho isku dhacayaan cumar wuxuu odhan jiray dadka qaraabada ee xigtada xigaalada ah qadaha ka daaya sulxigay ku fiican yihiin oo walaalaa baatin walaalkaa kugu khaldamayn weeye iska dulqaado wax iska cafi saasay ku fiican tahay dadka baasha ku fiican in la kala gooyo la kala xukumo waa dadka ajaanibta kale abu cumar waxaan bitajriba ku ogaaday buu ihi alqada bayna ahli qaraabaat inay tuuriu lixana walmixan ayib waana hawl jirta wey u firso way kala dhiman hayaan adeerkii wiil abtigii nin iyo aabihii maalinkan tad qada iyo maxkamadkiisa aad kala goyso kala dhinte dib dambe isku soo noqon mahayaan kitaabka ilahay baan ku kala baxanay bay tahay geed aayad halkaas inoo taallaa isxidhiidhin dambe iyo salaan dambe iyo iska warqab dambe waa dhammaanaya inaguna ma aynan doonayn muslimiinta inaynu kala dilla waxaanu doonaynay inaynu isu keenno ayib sulxiguna waa xukm sharciya maaha wax khilaafsan diintii asulxu bayna alqaraabaat waa min addiin waa xukm sharci ah kama qaala tacaala wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagad hadday laba kooxood oo muslimiinta kamid a dagaalamaan iyagoo dagaalamay oo isbaabi'iyey baa ilahay weli u qiraya iimaan wain طaa'ifataani min almu'miniin iqtataluu fa aslixuu baynahumaa bilcadli wa bilkitaab heshiisiiya sulxi ka sameeya fain bagad ixdaahumaa cala alukraa bacda sulxi bacda inta hawsha la simay ee xaajada la galay ee la dejiyey hadday koox xadgudubto faqaatilu latii tabqii xataa tafiya ilaa amri illah kooxda xadgudubta la dagaalama kulligiin kooxdii kale ee kasoo horjeeday iyo muslimiinta inta kaleba laskugu tago xataa tafiya ilaa amri illah xabaddu waxay socon ee kooxdan ay toobad keento xaqa usoo laabato fa faat haday soo noqotoy toobad keento ku wada ilaa dhamaata dhihi mayno maanta inoo jilceena wada hawshu ma aha ayib faaslixuu bayna akhwaykum waayahin haddana hagaajiya oo isluxi sameeye wattaqu llah lacallakum turxamuun waagii u horreysay soomaali isku khaldantay haddii intii la fiiriyo sulxi lagu dayi lahaa sulxigii kooxdii khilaaftana markaasi burseynta la wada saari lahaa dhibkanba ma jireen maydan qaxdeen oo ilaa jili kamaydan dhacdeen ayib hilib bisiloo bannaan yaallaa mayna noqoteen wa qaala tacaala laa khayra fii kaiirin min najwaahum wax badan oo eh, faqooda iyo shararkooda ah khayr ma laha la yidhi ilaa najwa man amara bisadaqa shirka iyo faqa iyo fadhiyaha qolyaha ummadda sadaqada faraya mooyeen aw macruufin wanaaga ummadda faraya mooyeen aw islaaxin bayna annaas dadka in la heshiisiiya faraya ama ka shaqaynaya mooye waman yafcal dalika ibtigaaa mardaat illaah fasawfa nuutiihi ajran cadiima waqad rawa abu daawud fi sunan abu daud sunanka wuxuu ku wariyay can nabiyi anahu qiila lah nabiga waxaa lagu yidhi a min alcasabiyati faara qabiilku nabi maxamed ma ka tirsan yahay an yansura arajulu qowmahu fi lxaqi ninku inuu tolkii ku taageero ku gargaaro xaqa tolkaa oo laga gardaran yahay ama xaqa ku taagan ama muxuu ahaaye saxan inaad garab istaagto xaqa oon ku garab istaagto laa qowm ahaan adoo aan danka lahayn ma faara qabiilba iyo casabiyadba nabi allow qaala la walaakin alcasabiyatu faara qabiilku iyo qabyaaladu waxaa weeye an yansura arajulu qowmahu fi lbail inaad xaqdaro iyo dulan ku garab istaagto haadihi alcasabiya xadiid xasana weeye wa qaala nabig wuxuu ihi khayrukum lmudaaficu can qowmihi maa lam ya'tam waxaa idinku khayr badan ninka tolkii difaaca haddaan dembi uusan ku dhicin oo dembi tolka uusan ku dhicin ama adu aadan ku dhicin xadiidkan waa daciifun jiddan wa qaal wuxuu kaloo nabigu yidhi mathalu aladii yansuru qowmahu ninka tolkii u gargaaraya waxaana soo saray abu daawud iyo keyrkii kaas ana waa daciifun jiddan mahalu aladii yansuru qowmah ninka tolkii u gargaarhaya ama taageeraya uheelanaya fi lbaaili xaq ka baciirin ritiib neef geel la mid yahay taradaa ku aantor isagoo ku dhaco ku fakaday fii bi'rin ceel iyo sheeb iyo god ka dhacay fahwa yujaru la jiidahayo bidanabihi sayntiisa la jiidahayo ma neef geelaa daba la qabtay kusoo baxahay sayn la qabtay neef geel laguma soo saaro xarka waaweyn iyo rag waaweyn oo murqabal ballaaran iyo tibab iyo tirar buu u baahan yahay tayib marka sida ninka godkaa ku dhacay neefka geela godkaa ku dhacan loo soo saari karin baa ninkan tolkii baail ku taageeray u dhamaatay waa halaagsamay aakhiradiisii kaa dhamaatay wey abu daawud iyo tayaalisi baa soo saaray waan xadiis saxiixa wey wa qaal man samictumuuhu yatacaza ninkaan maqashaan isagoo ku eh, eh, muxuu ahayey habarwacanaya bicazaa'i ljaahiliyati jaahiliyadii habarwaca shirkeed yaa toleh yaa reebay yaa lifulaan ayib faaciduuhu qaninsiya bihani abihi aabihii caarkiisa aabbaha caarkiisa qanin ku dhahlay yaa ree buu ihi aabbaha cisirkiisa qayndhaha iyo qulaankiisa ayb yaan walaa takun ha u sarbeebina layidhi yaan la sarbeebin xubinka taranka aabbaha qayn waa khalad lama ogolo caadhka aabbaha iyo qulaankiisa iyo cisalkiisa qayn ba la odhanaya ayb runtaa loo sheegay waa lagu xumaynaya lama inaad sarbeebto asturto mare la saaro lamaldaha lama ogolo shee wuxuu hi ay qulu lahu xadiidku fii musnad axmedi wakayrihi wanasa'i fi lkubra waa xadis saxiixa wey ay qulu lahu waxaa ku tiradaan cudda qaniin ayra abiika aabbaha dakarkiisa qaniin weeye ayrku waa waxaa weeyaan waa cisalka ama qulaanka ama muxuu ahaayey bahalka weeye ayib wa kulu maa kharaja cazaa ljaahiliya muxuu yahay waa lagu fasirhaya cazaa ljaahiliya iyo hawalwacadka qabiilka muxuu yahay ee jaahiliga ah wa kulu maa kharaja can dacwati alislaam wax kastoo ka baxa baaqa iyo yeedhidda iyo magacyaha islaamka iyo wlqur'aan oo min nasabin qabiil ah nasab ah aw beledin magaalo ah aw jinsin cirqi ah aw madhabin madhab iyo ummad qabta ah aw ariiqatin ariiqa ah fa huwa min aczaai ljaahiliya yaa qaadiriya a tidhi waa kuu dhammaatay xabadoo socotaa tihi ya mxu yaa itixaad a ka kac weeye ayib waxaa tihi ii sheeg mxuu ahaaye yaa ree hebela ha socon mayso yaa muslimiina yaa mujaahida ayib hore waa ogol lahay yaa asxaaba albaqara ya asxaaba alqur'aan ya ahla tawxiid war la gartay wey yaa shaaficiy aad tiri hawshooda marka socota shaaficiya socon mayso iyo xambaliy iyo maxanifi socon mayso ama nasab waxaa tiri yaa ree hebela magaalaad sheegta beledin yaa ree kismaayo ad tiri ayadoo dhacaysa baasho ree kismaayo waxaa aysa markaa ree muqdisho ninkana yaa ree muqdishoa buu ree xamar yaa ree baraadin ah anna waxaa yaa ree kismaayo iskansiya hadee lagu kala baxaaya waa cazaa uljaahiliya waxaas o dhan ba ayib waa far waawen bu shuu kugu qorhaya kulu ma kharaja can dacwati alislaami walqur'aan min nasabin dhalasho aw baladin gobol aw jinsin cirqi iyo abtir aw madhabin aw ariiqa fahu min cazaa jaahiliya ayib bal lama اkhtasama rajulaan bal iska daay inay taas ay tahay cazaa jumhuuran ma lehe waxaaba ka sii daran laba nin markay murmeen min almuhaajiriin walansaar faqaala ya lalmuhaajiriin laba adoon oo midna muhaajiri ahaa midna ansaari ahaa yaa isku dhacay mid baa mid laaday muhaajiri baa kii ansaarigaa laaday markaasuu ansaar yaa lal ansaar buri kan wuxuu yaa lalmuhaajiriin وqاaل أنsاaري yaa أnsaare af labadi dhawaaqay habarwacasho wey qaana wuxuu bidacوa الجاahiliyaةi وأna bayna adhuriكum maanoo idin dhex jooga baad bilowdeen habarwacadkii iyo qayladii iyo gargaarsigii jaahiliyada وaضba وغadiba nabigu wacrooday لذalika غadبa شhadيida nabi allo maya la yidhi ma aha غulaamaani min الأnsaar والمهاaجiriin baa isku dhacay fakasa axaduma الآkhر waana kala dejinnay ansaar iyo mhaaجiriin suqul kuma laha laa ba'sa nabg sal slm walyansur rajulu akhaahu daaliman aw madluuman ayb haddayba marka alansaar waa magac qiimo badan qur-aankaa bixiyey muhaajiriinna waa mustalax sharciga qur-aankaa bixiyey waa magacyo sharaf sharaf la wey oo gobonimo ku jirto oo diin xambaarsan laakiin marka si xun loo istiqdaamay oo suul istiqlaal lagu sameeyey nabigu wuxuu u arkay inay tahay dacwa aljaahiliya xataa asmada tacriifiga ah haddii si xun loo isticmaalo meelaysan la dhigo waxay noqonaysaa min dacwa aljaahiliya waa in la iska ilaaliya hawsha iyada ayadoo sidaa tahay dagaalka xunayn <clears throat> markuu socday ansaar ansaar ba uqilashay nabigu waa ogolaaday marka iyada maxaa yeelay markii ay ay nabiga intii laga kala carar dad yar ay kusoo hadheen dad yar baa kusoo hadhay markaas yaa ansaar bay tagtay yaa bani salama yaa bani xaami bn khasib ba hoos baa tagtay dacwadii hoos ansaar baa iscaraabisay markaasa kun nin baa soo noqotay taqriiban kun nin oo ansaareed iyo boqol muhaajir nabiga isku geedaamay aagi dambaad waa la soo rogaal gaalo wuxuu ku dhacay baa ku dhacay had marku waxay ka bilawtay asxaaba samura ya asxaaba baycati ridwan ya asxaaba suurati albaqara way degtay ansaar bay hoos jilib jilib bay u tagtay mad markaa carabtay ma ogtahay baash markay baashu kululaato saa darteed nabigu wuxuu odhan jiray wuxuu jeclaa nin walba marka qabaa'il loo halgamayo in nin kasta uu ka hoos dagaalamo qoyskiisa markaynu gaalo isayno oo qabaa'il la yahay ree hebel ree waxaan inta ree hebel aaggaasay leeyihiin ree hebel aaggaasay leeyihiin haddii magaalooyin la yahay magaalo kasta aag lagu qoraya sheekhulislaam markii salibiinla la dagaalamayay boqorkii masare soo gargaaray soo gurmaday baa yimid markaasuu yidhi waxaan rabaa sheekhulislaam inuu safkay ka dagaalamo sheekhu wuxuu yihi marka assunnatu an yuqaatila rajula taxta raayata qowmihi wa ana min ashaam rajulun shaami baan ahay taxta raayata shaamiin baan ku jiraya laakiin waa wada wadnay baashawad buuri haddii marka aqaaliim iyo bilaad iyo gobollo iyo degmooyin la kala yahay ama qabaa'il la kala yahay assunnatu wa an yuqaatila rajula taxta raayati qowmihi maxaa yeele magaaladu ayaa iskaga taqaan ninka fuliga ninka dagaalama ayaa isgaranaya haddaan wax isku sii dhexdin way hallabaysaa hawshu la soco weligaa khatar wey midkii hore weyn baad geesi mooye hadhowna ku aafeynhaya tolku ayagaa iska kaa yaqaan degmooyinka ayagaa iska kaa yaqaan marka adugu habee maamul guud u samee laakiin nin walba aagii lagu ogaa iyo tolkii ha ka dhex dagaalamo ayib inay maslaxo kala timaadaan mooyeen oon faaraqaybay ku baabi'inayno ama hawlo kale aan diidannahay waa masalo kale lakin asalku waa saas taa way banaan tahay taa waan ka hadlayna ya ahla tawxiid soona maaha waxyaabaha kalean diidana masalat alxiraaba sheikhu xadiiska u dambeeyey dheeraa xadiisu jaabir fi saxiixayn waad garanaysaan ayib xad lxiraaba intaasu ku dhammaaday khulaasadu waa maxay alxiraaba sharduha asilax cinda aljumhuur ninku waxaan qaaticu dariiq iyo mooryaan odhanaynaa iyo burcad gacantana la goyn isdhaaf loo geyn ama la salbin ama la dili ama la nafyin marka ummadda uu ku cabsigeliyey waddooyinkana uu ku gooyey bisilaaxi hub hada madhab اljumhuur sharط اlxiraabati an yakuna maca almuxaaribi silaaxun casan aw xajaran aw khinjaran muxuu ahay ama toori ama seef ama qoyri aaka iyo wixii lamid a iyo bur waxo dhan wayna soo maray adhaahiriya waxay qabaan lama shardiya silaax shardigu waxaa weye ninka ummadda inuu cabsi geliyo ilaahay salax ma sheegin inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allah warasuula ka soo saaray dhan hum ka soo saara xeraabaa la sheegay aaki iyo qori iyo midna lama sheegin nin waliba oo ummadda cabsiiya feedhba ha ku cabsiiye ummaddaba ha ka nixiyo xoolaha ha qaata jidadkana fadhiista waa muxaarib daahiriye marka waxay leeyihin hub lama shardiyo warkooda waa caddaaday kee raajix ma aqaan idinka idintaa la taasi ayib ibnu xasan wuxuu leeyahay fawajaba bima dakarna ana almuxaariba huwa almukaabir almukhiif liahli الطariiqi اlmufsidi fi sabiili اlأrض sawaء aw sawaءa bisilaaxin aw bilaa silaaxin asla almuxalla ibn xasm jaladka koyo tobnaad saddex boqol iyo sideed masalada labaad waa inaga soo mara alxiraaba makaanka marka laga eego jumhuur waxay qabaan alxiraabatu fi lamsaari wa fi lbawaadi waa isku mid shay waaxida wey mooryaanta magaalooyinka iyo kuwa reemiyiga waa isku baab axnaafna waxay yidhahdeen khaasatan abu xaniifata iyo maxamed xasan ashaybani waxay yidhahdeen laa xiraabata fi lamsaar oo maxaa jira xiraabadu manaadkeedu waa qatcu طariiq magaalo ninka ka toogeeya ama ka qaaطic طariiqa ama bucadka ka noqday waddadu go-i mayso iska socota waddadu asagunbaa baa ummadda dhiibi mayo waddadu u joogsan mayso idan ninka magaalo tacsiiri axkaamta kale un baa la siin ee qaatuc dariiq la odhan maayo yidhahdeen ayagu waa abu xaniife iyo maxamed xasan ashaybaani midda kale gargaarka iyo hiilada ku badan filmudun bay yidhahdeen amaa miyigu iyadu waa gooni marka itafaqa alculamaau calaa ana alxiraabata fi lbawaadi waalaryaaf inay xiraabo mutafaqa tahay fi lamsaar isku khilaafeen madhab ljumhuur huwa sawaab <clears throat> ilahay ma kala qaadan magaalo iyo miyaa la sheegay miy abad weliba waxaa daran bay culum leeyihiin alxiraabatu he filmidun baaba sii daranba waa inaga sheekhu ka hadlay masalada saddexaad ee meesha ku jirta alxiraaba fi fi daari alxarb aw daari اlbaqi aw fi makaanin laa tablugu sulطaة اlmutawali ka waran xiraabadu fi dar nin baa qaaicu ariiqi mooryan ka noqday wadanka islaamka ninkaa waa muxaarib xad lxiraabu qaadan inamaa jazaa baan oga qilbixinaynaa laakiin beled kufri ah daaru xarb ka daarina haadihi ayib ama daaru lbaqi qolyo mooryaana ama buqaada ama khaarijiina ama khawaarija ama mutaawiliina magaalo qabsado gobol bay haystaan qolyaha muxaaribiin ka noqday qudaacu turuq kuwa inagu haddaynu qaban ahlulcadli watawxiid ay qabtaan maxaan leenahay ayib ama meelaan awoodeyna aanan gaaro qabaa'il xukumaan wadaaduhu meel bay joogaan ka taliyaan awoodooda meel ka baxsan oy qabaa'il ka tali ka taliso inu wuxuu ka noqdo qudaacu dariiq buu ka noqday ama amazom ay ka taliso ama shariifkuu ka taliyo wuxuu ka noqday hee qaaticu dariiq idan alxiraab qaaticu dariiq fi daari alxarb aw daari albaqi aw makaanin laa tablughu sulطatu اlmutawali saddexdaa meelood ninkii qaaطicu daray ka noqdaayo cinda alaxnaaf muxaarib ma aha xukun kalu qaadan wa cinda aljumhuur waa muxaarib wa huwa sawaab wahuwa sawaab maxaa yeelay wixii xaaraam ku ah fi daar alislaam xaaraan buu ku yahay fi daar alkufr axkaamta ilaahay daardaar hawl taalla ma aha ayib wixii halkan zinada xaaraamta kaaga ahayd muxuu ahay nairobi xaaraana waa kaaga tahay fi lxaramayn ayib marka axkaamta ilaahay laa tata'ahar yani bidiyaari waalamkina ayib masalada afraad waana soo maray arid wlmuciin wlmusaacid wlmusaanid xukumkiisu ninka asagu dadka aan dilaynin ama aan mxuu ahay xoolaha dhacaynin jidgooyada asagoo aan samayn laakiin ilaalaha ah ee nimankaa taageer ama wax u qariya ama u basaasa surdoonka ee ridiga loo yaqaana cinda aljumhuur waxay qabaan inuu yahay muxaarib isaga kow ka ah maalikiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyadaba ama shaaficiya ninka ridiga muciinka mxuu ahaye aan mubaashirka ahayn muxaarib maaha waa taqaanaan masalada shanaad muxaaribiintu hadday majaaniin ku jiraan oo sibyaan ku jiraan ilaa somaliya iska aafooday caruur yaryar baa qori a ka awato wax dhacahayo afar iyo toban jir laba toban jir toban jir wey nimankii mooryaanta iyo burcadkaa waxaa ku jira haween waxaa ku jira dad waalan majaaniin ah waxaa ku jira sibyaan maxaa la samayn masalada koowaad ee ku aadan rag dukuura iyo haween hadday xeraabo sameeyaan xukmu lmar'ati waa ku xukmi rajul muxaaribo wey waa madaxa la qaadaya isku mid wey waxaa kuu soo horay asibyan walmajaaniin axnaafigu waxay yidhaahdeen xadd ulxiraaba wuxuu ka asaxay min mukallafin wa min gayri mukallafin fasaqata axad xad ulxiraabay leeyihin maadaama meeshan ay sibyaan ku jiraan majaaniinna ku jiraan iyo mukrahiin lasoo qasbay iyo in kaloo iyagu mukallafiin ah xadkii xiraabadu wuxuu ku qumay oo ku tacalluqay dad xadka laga oofin karan laga oofin karin marka darcan lilxuduud idlow lxuduuda bishubahaat saqada xaddu xiraaba hawka hala keenay leeyihin xoolaha laga soo celiyo tacsiir bay leeyihin jumhuur waxay idhaahdeen hee majaaniinta iyo mukrahiinta iyo sibyaanta bodogoona u tuman weeye ragga waaweyna murqu bakfana hee waa xukun goon ah, laga shaqaynhayaa mukallaf iyo ayru mukallaf hayru lmukallafi lahu xukmuhu wa cala lmukallafi calayhi gurmuhu wa jinaayatuhu laba kala baab wax isku baaba ma aha ayib hadday haweeney ka zinaystaan ilmo yar iyo nin weyn ayib ka yarka maxaan leenahay xama saaraan leenahay xoog waan xawday edbinaynaa leanna mukalaf maha biyaba kama imaana sakaraad mesha ka fadhiya wey isaa islugooyey ayib xaggaan geynaynaa laakiin ninka weyn maxaan leenahay leexadaha la saaro in kaana muxsanan birajm wa in kaana hayra muxsana biljald zinayna ku wada dhaceen nafsa sheego marka madhabka jumhuur baa sawaaba masaa'ilka waa khulaasada fasal ku jira faslu wa ama saariq halkaa ii jooga insha allahu tacala ya sheekh الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فصل وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم sheekhu wuxuu kusoo jiray xuduudii ama xuquuqii caamka ahayd lxiraaba ah ayaa inoo dambeeyey wa ama asaariqu haddana halka wuxuu ka bilaabahayaa xad xadkii sariqada tuuganimadka ninkii waxada xuduudii laga oofin lahaa fa yajibu waxaa waajibaya qadcu yadihi lyumnaa gacanta midig in la gooyo bilkitaabi kitaabka ilaahay bayna hawsha ku waajibaysaa iyo wa sunnati waalijmaac iyo sunnada nebi maxamed oo arrintaa tibaaxday oo qaadaa dhigtay iyo walijmaaci ijmaaci lmuslimiina waalculamaa qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu ihi wasaariqu midka waxday tuugeen labka ah iyo wasaariqatu midda dhadigee waxday faqtacuu aydiyahumaa gacmahooda gooyaa la yidhi qiraa'adii ibni mascuudna faqtacuu aymaanahuma hadda waxa loo jeedana waa midigta wey jazaa'an bimaa kasabaa cuquubo iyo abaalgud ayadoo ah arrinta ayada ah bimaa kasabaa waxay shaqaysteen oo xumaan ah ama dembi ay galeen sariqa ah nakaala min allahi iyo cuquubata min allah wallahu casiizun xakiim wallahu ilahina subxaanahu wa tacaala casiizun allaha awooda badan ee qaalibka wey calaa amri wa xukmi xakiimun falsan oo meeshuu wax dhigahayo allaha u ogaal badan wey faman taaba ruuxii toobad keena min bacdi dulmihi ay min bacdi sariqatihi intuu waxday kadib ruuxii toobad keena oo wa aslaxa wanaajiyo celiya wuxuu xaday fa ina allaha yatuubu calayhi ilaahay baa ka toobad aqbalahaya ina allaha gafuuru raxiim walaa yajuuzu ma bannaano bacda hubuuti alxaddi calayhi ninkaa saariqa xadku intuu ku sugnaaday kadib bilbayinati makhraati aw iliqraari ama qirasho asaga uu qirtay ta'khiiruhu taakhiiru lxaddi ma bannaano inaad dib u dhigto ood warwareejisa lama ogolo laa bixabsin xadhig jeel baa la dhigay iyo bilbu xidhnaan iyo mamnuuc weeye saacaddaaba waa loofinayaa walaa maalin maal in dib loogu dhigana ma bannaana yaftadii bi isku furanhayo hanti baan bixin xoolaan isku furan ha la idaayana socon mayso walaa hayrihi maal iyo hayrkiina lama ogolo bal tuqtacu yaduhu gacantiisaa la goyn fi lawqaati almucadamati wagayriha awqaadda la weyneeyey ashhur xurumka iyo bilaha ramadaan iyo waxi lamida xilli kasta gacanta la goyn wey wax dib loogu dhigi karo lama arko tuqtacu yaduhu lyumna awala fi lawqaati almucadamati iyo wahayrihaba ama xili la weyneeye ha noqdo ama xili ciidad ha noqdo ama bil ramadaan ha noqoto ama ashhurulxurum ha noqdeene xilligii ninka xadku uu ku waajibo gacanta la goynayaa fa ina iqaamata alxuduudu xuduudda ilaahay la ogoo la toosiyahay min alcibaadaati waxyaabaha rabbi loogu dhowaaday ka tirsan yihiin kaljihaadi fii sabiili illah wayenbaqii waxaana habboon an yacrifa ama an yucrafa in la ogaado la garto ay muslimiintu garwaaqsadaan anna iqaamata alxaddi raxmatu min allahi bicibaadihi xadkoo la oofiyaay waa naxariis xagga alla ka ahaato addoomihiisa u naxariisanayo fayakuunu alwaali ninka waalige mas-uulka waxaa laga rabaa inuu ahaado shadiidan mid ku daran oo ku adag fii iqaamati alxaddi xadka oofintiisa laa ta'khudu aysan qabanaynin ra'fatun danqasho fii diin illahi ay fii iqaamati xuduudillah illah fa yucatila markaa uu markaa dib uu buriyo oo meesha ka saaro xuduud uu tactiiliyo ihmaaliyo ayib wayakuunu inuu noqdaa habboon wayanbaqi an yakuun qasduhu qasdigiisa ujeedadiisu ay noqotaa fiican oo habboon raxmatu alkhalqi adoon raxmat alkhalqi addoommada inuu u naxariisto xuduuddaad oofinayso iyo sharcigaad istaajinayso danta iyo ujeedada kaleda waa inay noqoto ilaahay sharcigiisa inaad oogto ood qotamiso bikafi nnaasi dadkoo laga reeba aad ku oogto amaad ugu naxariisto naxariisato canilmunkaraati waxyaabaha sharcigu inkaray laa shifaa'a kaydihi laakiin maya cadhadaada inaad bogsiiso inaad u qasada ma aha iyo wa iraadatii dooniduu doonay lilculuwi cala alkhalqi khalqi inuu ka sara maro oo laga cabsado oo uu gacanta sare yeesho saa inaad u qasada ma ahee waa inaad u qasado ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa inaad oogto muslimiinta iyo khalaa'iqdan aad u naxariisato ood ugu naxariisato sharciga in laga ogo bimanzilati alwaalidi waalidku la too yahay buu sheekhu ninka waaliga ee amiirka ah ee xuduudda ogahaya waxa uu mithaal ah waalidka idaa addaba waladahu ilmihiisa markuu tarbiyayo edbiyo fa innahu waalidku low kafa can ta'diibi waladihi ilmihiisa garaacidiisa iyo edbintiisa hadduu waalidku faraha ka qaado kamaa tushiiru bihi lummu sida hooyadu ishaarayso hooyadu waxay ku talin ilmaha inaan la taabanin yaan la dilin yaan la garaacin faraha laga qaado ha la daayo in laga oohiya ma rabto riqatan jileec iyo wara'fatan danqashu ayay saa u yeelaysaa la fasada alwaladu ilmu waa hallaabahayaa ilmuhu waa fasaadaya haddii hooyadu taleedada la qaato oon wiilkaa korkiisaba aan gacan la taabsiinin waa kharimaya ilaa waagi dambe cabdulmelig uu ka calaacali jiray wiilkiisa waliid ah waagida markuu weynaaday nin laxni badan oon carabiga saxaynin oon luqada carabeed si u aqoonin buu noqday jacaylkan jeclaabaa kharibay buu ihi waaga carruurta kale aan garaacayen edbinhayeen macallinka u dirahaye een tadqiifinayay haddii asagana aan ku dali lahaa xubbigaygibaa ninkan kharibo aafeeyey marka waa saas weeye wiilkaad muxua ul ulka la majeerato seef baad la majeerataabay sooma yidhahdeen wiilkaad bimacnaa ul aad oga do inaad garaacdood xawdiso waaga dambe markuu hallaabo intuu weynaado batraan noqdo oo mayac noqdo oo kibro oo meellakumaroono u noqdo seef ma qabatiisa waa ku qoonsurka ma ka goysa hadda marka intuu yar yahay waa in la tarbiyeeyo wey wa inamaa yu-adibuhu wuxuu u tarbiyayna u carbinayaa odaygu wiilkiisa raxmatan bihi naxariis asaga u naxariisanayo iyo wa islaaxan wanaajin iyo suubin uu suubinayo lixaalihi xaalilwalad maca annahu yawaddu uu jecel yahay oo wayuhiru uu door bidahayo anlaa yuxiijahu wiilku inuusan u baahinin aabbihi ilaa ta'diibin edbin iyo garaacid waalidku wuxuu jecel yahay ilmuhu inuu hagaago oo tooso oo uusan u baahinin waalidka xaggana uusan ku kallifin inuu wax garaaco ama edbiyo iyadooy sidaa tahay oo waalidku uu nacab yahay ilmihiisa dilkiisa haddana muxuu ahaye istiqbaal mustaqbalkiisa iyo xaaladiisa dambe iyo aqoontiisa iyo dadnimadiisa waxay dana ku jirtaa in la garaaco idan waaligu wa bimansilati abiib dhakhtarka ayuu la yahay alladii kaasoo yasqii waraaminhaya ama yusqii siinaya almariida ruuxa xanuunsan addawaa alkariih dawo la dhibsado dawo khadhaadh ama uraysa ama khariban ayaa la siinayaa ruux xanuunsanaa waxaan loo siin inuu maxaahay ku caafimaado dhibka hadda ay u geysanayso iyo dhibsigu dhibsanayo iyo qarmuunkeeda iyo khadhaadhkeeda iyo qandhada iyo kaarkay marka hore ruuxa ku qaban waxaasoo dhanba waxaa weeyaan waa wasaa'il aan loo qastin laguna gaadhaya dan wanaagsan wa bimansilati qatci alcudwi xubinoo la gooyey bay la too tahay xubankii almustakili iscunahayay bimacnaa eh, eh, xubnaha qaarkood markii baalka hulaha loo yaqaano ama kansarka uu ku dhaco kulba qayb baa la gooyaa si loo badbaadiyo xubanka intiisa kale ama jirka intiisa kale iyo walxajmi toobinka iyo wa qaطci lcuruuq xididaha in la jaro bilfisaadi talaandal ama toobin lagu jaro iyo wanaxwi daalik marka xididka la goynhayo iyo ruuxa la jeexjeexahayo iyo gacanta la jarahayo iyo waxaasoo dhanba waxaa la rabaa in inta kale baaqiga ee ruuxu u badan yahay lagu badbaadiyo marka ilmaho la tarbiyeeyo ama la garaaco macnaheedu maaha in la necab yahay macnaheedu waxaa weye in la jecel yahay oo la doonayo inuu subo nin wanaagsan oo ummadda anfaca iyo ilaahay ilaahayna caabudo dal iyo diinna anfaca inuu noqdo haddaba marka ninka waalige mas-uulka ah ee siyaasiga ah ee sharciga ummadda ku maamulaya sharciga iyo xuduudda iyo wuxuu oofinayaay waa inuu u qasdo inuu ummadda habeeyo oo hagaajiyo oo suubiyo oo wanaajiyo iyo naxariis bal manzilat shurbi اlinsaan marka haddaad odhan lahayd xuduudda la oofeeye xagey naxariis kaga jirtaa amhilu sheekhu ku siiyey amhila waaqiciya min alطabiib wاlcudw اlmustaأkil iyo mxuu ahay alwaalid xiinama yuadibu waladah amhila waaqiciya ku siiyey bal bimanzilati shurbi اlinsaani dawa alkarih bal wuxuu la yahay ruuxa oo caba dawo mxuu ahaaye la dhibsado ama mxuu ahay urayso khariban iyo wamaa yudkilu wuxuu ruuxuu gelin lahaya calaa nafsihi oo min almashaqati mashaqay dhib buu kala kulmi waad ku qasbi waad istahbiibaysaa waxaasu daawo way ku dhibaysaa maxaad taa u leedahay liyanaala bihi araaxata daawadaa ku dhibaysae kariiha ah inaad hadhow ku nasato ood ku caafimaadaad doonaysaa xuduudda waxayna u oofin ummaddu inay ku hagaagto ilaahay ka cabsato oo midkii khaa'inkaa u cabsado oo kii wanaagsanaa u gaabsado kii damca ku jira uu soo reebto ayib falihaada saa darteed baa shuricat ilxuduud xuduudda la jideeyey idan raxmatan bilkhalqi ayagoo daahirkaba ha u qaata inay dhibayse wahakadaa yanbagii sidaasaa haboon an takuuna niyatu lwaali ninka waaliga niyadiisu inay noqoto fii iqaamatiha iqaamati alxuduud fa innahu ninka waaliga mataa qasada mataa kaana qasduhu mar allaala markay noqoto ujeedadiisu salaaxa araciyati in bulshada iyo shacabka uu wanaajiyo hagaajiyo iyo wanahy wannahyi can ilmunkaraati iyo reebid ummadda ka reeba munkaraadka bijalbi lmanfacati lahum inuu danta iyo wix wanaaga usoo jiido wa dafci darari canhum iyo inuu wixii dhiba ah ayaga ka difaaco ka celiyo wabtaqaa bidalika wajha allah arrinkaana alla darti oo la jeedo wa taacata amrihi iyo ilaahay inuu amarkiisa u hogaansamo layina allahu subxaanahu wa tacaala lahu lquluub oo fiirsa fawaa'idda meesha ku jirta mar allaala markaad niyada saxdo ood ummadda xaqi ka oogto ood munkaraadka ka reebto wixii dhibahaya aad ka difaacdo wixii dhiifinaya anfacaya aad u soo jiido ilaahay dartiina waxa ay kaa tahay oo dan khaasa aadan ka lahayn walaa mid qabiil walaa mid qoys walaa mid urur ilaahay baa subxaanaه wa tacaala quluubu اlcibaad hayo asagaa kuu dabcinhaya layana allahu ilahay wuxuu u dabciyaa e, amiirka lahu lilwaali wاlamiir alquluub watayasarat lahu waxaa u fududaan oo u e, kharaanaysa asbaabu اlkhayri khayrka wadooyinka lagu gaadhaya asbaabtiisa wa kafaahu ilaahay wuxuu ku kaafiyaa ruuxa oo ku fillaata alcuquuba alyasiira xuduud yar baa ku fillaata wey xad aw xadayn markuu oofiyaba hawshu waa kala degaysaa laakiin haddaad isku dayo inaad awood tari iyo waxaan jirin aad ku qamciso waxba ka socon maayaan maalmaa lagaa yar cabsan waaga dambena afgemi baa kugu dhici ummaddu waa folkaana qarxi baraakiin baa kugu kacaysa ayb waqad yarda almaxduudu ninkii xadka laga oofiyey inuu qancaaba laga yaabaa idaa aqaama calayhi lxadda xadkii sharciga markaad ruuxa ka ogto oo markaa u arka haddee sharciga in asagan laga oofin khayrkiin laga oofin kitaabka rabbigay uu wax xukumahayo dan khaasana aan laga lahayn asagaaba iska qanci idan in xad sharci laga oofiyey hebel wuu ku dulmay ima dulmin buu leeyahay maxaa yeelay wuxuu kitaabku ilaahay faray baa laga oofiyey wa ama ida kaana garaduhu hadduu laakiin waaligu ama idaa kaana garadu lwaali wey alculuwa calayh inuu ka saramaro maro ayaga shacabka iyo wa iqaamati ri'aasatihi wa iqaamata ri'aasatihi inuu madaxnimadiisa toosiyo oo istaajiyo calaamad walbabadaan liyucadimuuhu say u weyneeyaan oo iga cabsadaan aw liyubdiluu lahu inay u dhiibaan ay ku wareejiyaan oy siiyaan ay baxshaan maa yuriidu min alamwaali wixii xoole uu doonahayo incakasa calayhi maqsuuduhu u fiirso isla markaaba waxaa dhici in ujeedada lahaydba cagsigeeda ay soo baxdo ummadda ay ku kacdo lagu caasigaroobo laga haybaysan waayo la weynayn waayo la dabaxado yurwaa waxaa la wariya ana cumar bin cabdilcaziz waa arrin waaqica wey ummaddu sharciga ilaah lagu maamulo ay ku hogaansantaa wax kaloo lagu dabaali karo ama lagu maamuli kara ma uu jiro wayurwa waxaa la wariyaa ana cumar bn cabdilcaziiz alkhaliifatu araashid radia allahu tacaala can qabla an yalya alkhilaafata intuusan khilaafada qabanin khilaafadii reer bani umey kaana naa'iban waali buu ka ahaa lilwaliid waa gubernatoraha naaibka hadda laga hadlayo gubernatori ama barasaab waxaa tihahdaba hadda lilwaliid bni cabdilmalik buu u ahaa calaa madiinati nabi sal l slam madiina nabi maxamed buu markaasi ka ahaa waali wa kaana qad saasahum marka asagoo isfahmeen oo aada ay ugu bogeen oo ka mahad sheegteen ayaa xajaaj yimid xajaaj baa mar soo maray markaasuu ku dacweeyey weliid oo wuxuu yihi ninka cumar ahaa wuxuu u noqday ka asbaxa kahfan lilmunaafiqiin munaafiqiintii iyo tuugtii dowladda ku kacsanayd iyo mujrimiin oo dhan ayuu u noqday kahfi buu iyo god ay galaan bimacnaa wuxuu diiday dadka muslimiinta ee amiirka jecel ee la shaqaynaya ee ka garab dhow een ka cabsanaynin waxaasuu diidan yahay ummadda in la baabiyu doonaya khaain wey daalim ah wa kaana qad saasahum mid maamulay buu ahaa reer madiina ku maamulay cumar siyaasatan saalixatan siyaasad wanaagsan oo suuban faqadima alxajaaj xajaaj baa ka soo galay min alciraaq xajaaj bn yuusuf athaqafi aldaalim min alcraaq buu ka yimid waqad saamahum suual cadaab waqad saamahum isagoo dhadhansiiyey reer ciraaq su-aal cadaaba cadaab midkii u liitay waa ciqaabay waa baabasho ummadaasi ciraaq joogtay fasa'ala ahla almadiinati can cumara reer madiinuu xogsaday wuxuu ihi bal ii warrama cumar xalkiisa ka warrama aa xuuraamay kayfa haybatuhu fiikum sideed uga haybaysataan cumar markuu soo baxo qaabkeed uga haybaysataan baa yuu yidhi qaaluu waxay dhaheen maa nastatiicu maba awoodi karro an nandura ilayhi inaanu egno cumar haybatan lahu ixtiraam iyo cabsi aanu ka cabsanayno iyo weyn aan weynayno yacni haybadu waa tacdiim iyo tabjiil qalbi a weeye laakiin khowf ma aha min dulmihi wa jabaruutihi ma ah farqi baa udhexeeya ayib qaala wuxuu uhi waayahay kayfa maxabatukum lah sidee baad u jeceshihiin qaaluu waxay dhn huwa axabu ilayna min ahlina caruurta yada baanu ka jecellahay cumar baan ka jecellahay iyo ahalka annaga qaala wuxuu uhi waaya kayfa adabuhu fiikum sidee idin edbiyaa ganaaxa iyo tacsiirta iyo cuquubada qaabkee idin ciqaabaa ninkii khaldama ixoogu ama anshuxma ku dhaqaaqa qaaluu maa bayna halaatat alaswaaq ila alcashara saddex ilaa toban oo ruuxa ku dhuftaa ruuxu xoogow tarbiya u baahday xoogow in la toosiyo u bahdaaye kuma kalax tagee saddex olood iyo ilaa toban buu ku dhuftaa waa nin iska naxariiso raxiima wey qaala qaala wuxuu yidhi markaasi haadihi haybatuhu wa haadihi maxabatuhu wa hada adabuhu hada amru min asamaa bu asagoo ummadda seef kaga shaqeeya ummadda baabiyo oo reeqa ayaa wax ixtiraamo iyo waayo xoog buu ummadda ku haystaa iyo caburin ninkanoo marka iska raxiima oon dad dhibayninna inahoodii bay ka jecel yihiin way ixtiraamahayaan way ka haybaysanayaan wixii buu la yaabay wuxuu hi haadihi haybatu cindahu sidanay uga haybaystaan buu hi tanna waa say u jecel yihiin kanna waa qaabku u eedbiyo haadaa amru min asamaa bu maamulkan iyo taladan cumar kumuusan keenin buu hi muxuu ah garaac iyo cadaab iyo ciqaabe wuxuu alla wato weeye qisadan qiso u dhow oo kale ayadu lafdigan maan aragi laakiin qiso u dhow ibnu casaakir baa fi taarikh ku keenay fii tarjamati cumar wa idaa quticad yaduhu ninkii saariqa gacantiisa marka la gooyo xusimad waa la dhiig joojinhayaa waa inaga soo maray xasmigu waa in saliid karkaraysa loo geliya gacanta ruuxii gacanta la gooyey ayib waa inaga soo tilmaanay hadda in laga kaafsoomo daawooyin iyo waxyaaba kaloo dhiig joojin ayaa jiro ka sahlan oon ruuxa aan lagu ciqaabayninba wa waxaa la sunneeyaa waa wujuub waajib weeye ruuxa gacanta in la joojiyo dhig joojin lagu sameyo hadii kale ruxa dhimanaya ruuxa inaynu dilameynan doonaynin inaan xad ilaahay ka oofin doonaynay marka laabudda min xasmi yadihi waa in dhig joojin lagu sameeyo oo markaasi la tolo gacanta la tolo la joojiyo weeye ayb wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an tucallaqa in la lalaadsho oo lagu xidho gacantii weeye fii cunuuqi luquntiisa gacantii baa xadhig loogu xidho markaasaa loo gelin sida koorti cabaar buu la jooghayaa si loo ogaado marka gacanta inay u go-day hawsha xadkaa loo gooyey fa in saraqa haaniyan mar labaad hadduu waxado qutucat rijluhu lyusra lugta bidix baa la goyn fa in saraqa haaliثan wa raabican mar saddexaad iyo mar afraad hadduu ku noqdona fa fiihi qowlaan laba qowl bay ka qabaan lisaxaabati waman bacdahum min alculamaa yacni marka koowaad gacanta midig marka labaadna lugta bidix wixii intaa ka dambeeya oo marka saddexaad iyo marka afraada khilaaf baa ku jira qowlka koowaad axaduhumaa tuqطacu arbacatuhu fi اhaaliثati wاraabica afarta adinba waa la goyn gacanta bidix iyo lugta muxuu ahaaye midigba waa la goynhayaa qowl baa qaba wa huwa qowl abi bakr sidiiq radi allahu tacaala canhu wa madhab shaafici wa axmed fii ixda riwaayatayn waana madhab axmed waa madhab shaafici waana qowl abi bakr sidiiq jamaca min asxaabana sidaasay ku tageen wathaani qowlka labaad waxaa weeye haddii markii koobaad gacanta midig la gooyey markii labaadna lugta bidix la jaray wixii intaa ka dambeeyey annahu yuxbasu waa la xidhi jeelka la dhigi bay yidhaahdeen وهو huwa علي بن أبي طالب رضي الله allahu عنه canhu iyo wlkuufiyiin ree axnaaf baa qabay reer ciraaq wa madhab abi xaniifata waana madhabka abi xaniifa weeye wa axmed fii riwaayatihi اlأkhraa waana riwaaya can axmed waana madhabu abi xaniifa wa qowl kuufiyiin weeye ayib wainamaa tuqطacu yaduhu idan hadda shee wuxuu ka hadlayaa qadciga la garay xukmigu waa maxay ninku markuu waxado ayib baaliqna yahay caaqilna yahay xatooyana ay ku sugnaatay bibayinatin aw iqraar wujuubu qaطci yadihi waa xukumkii laakiin qur-aanku hawshaa waa idlaaqay sunnadaa caddaysoo laabudda min nisaab waxa uu xaday intee dhan yahay ayb wa inamaa tuqطacu yadu idaa saraqa nisaaban wax nisaab gaadha yani nisaabu sariqa wa huwa rubcu dinaar waa rubcu dinaar weeye axnaafta madhab bay qabaan axnaaftu waxay leeyihiin nisaabu sariqa waa toban daraahim casharatu daraahima wax dhan ruuxu markuu xado unbaa laga oofin xaddu qadci sariqa toban dirham waa qowlaan looga horraynin walam yaqul bihi axadu min asaxaaba axnaaf baa sidaa qaba ama almaalikiya waalxanaabila waxay leeyihin nisaabka sariqada ruuxa hantida markuu gacanta la goyn nisaabaan weeye dahab ahaan waa rubcu dinaar fida ahaanna waa halaatu daraahim laba nisaab oo kale mar bannaan bay ka dhigeen hantida kale ama dhar ah ama raashimaana labada nisaab baa lagu qiimayn wixii saddex dirham u dhigma ama rubucu dinaar u dhigma ruuxii xadaay idan gacantaa la goynaya ama shaafici asagu wuxuu leeyahay nisaabu sariqa rubucu dinaar weeye wixii intaa ka soo hadhay waa muqawamun calayh wa huwa sawaab ra'yiga shaafici baa yaa saxan wa huwa rubcu dinaarin aw halaaa daraahima cinda jumhuuri اlculamaa min ahli اlxijaaz وأhل الxadiiثi وغayrihim kamalik والshaafiعي وأحmed laakiin tafsiirkaasaa kugu jira maalik wuxuu qabaa lisariqati naba nisaab bay leedahay nisaabu dinaar oo rubcu dinaar ah iyo nisaabu lfida oo markaas ah muxuu aha talaata daraahim ama alxanaabila ayagana sidoo kale axnaaftu toban daraahim bay gaadhsiiyeen shaaficiyadu sida wey wa minhum waxaa ka mida fuqahada man yaquul ruux odhanayaa ka mida hal dinaar weya nisaabu sariqa ama toban dirham waana axnaafta madhabkeedii faman saraqa ruuxahaa daalika arrinka asagan soo sheegna rubcu dinaar ah quطica bilitifaaq gacantaa la goynayaa bimacnaa daalika wuxuu uga jeeda nisaabkaas ee nin walba uu asagu xad ku sheegay nisaabu sariqa marba hadduu buuxsamo cinda alaxnaaf aw cinda almaalikiya aw cinda ashaaficiya waxaa weeyaan qutica bilitifaaq wa fi صaxiixayni waxaa ku sugan can ibni cumara radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi sal ly slam qaطca inuu gacan u gooyey fii mijanin hadda fiidu sababi weeye fii sababi mijan yacni gaashaan uu xaday awgeed baa loo geeyey awgii baa loo jaray hamanuhu qiimihiisu uu dhannaa halaatu daraahima gaashaan uu xaday nin gaashaankaasoo qiimihiisu u dhannaa muxuu aha saddex dirham baa loo gooyey <clears throat> wa fii lafdin limuslima qaطca saariqan lafduu muslim leeya isla xadiidka ibni cumar ah waxaa ku yimid nabigu saariq buu gacanta gooyey fii mijanin qiimatu halaat daraahim walmijanu tursu mijankuna waa gaashaanka weeye wa fi saxiixayn can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat qaala rasul lah sal ly slam tuqطacu yadu saariq ninka tuugga gacantiisa la gooyaa fii rubci diinaarin fasaacidan rubcu diinaar iyo wixii ka badanba wa fii riwaayatin limuslim laa tuqطacu yadu saariq ninka tuugaa gacanta lama gooyo ilaa fii rubci diinaarin fasaacidan wa fii riwaayatin lilbukhaari riwaayadan axmed bay ku jirtaa bukhaari kuma jirto qaala iqtacuu fii rubci diinaar gooya gacanta saariqa rubcu diinaar u gooya walaa taqtacuu fii ma huwa adnaa min dalika gacanta yaan loo goynin wixii intaa ka yar wixii rubcu diinaar ka yar ciqaab bay leedahay iyo tacsiir xoolihina waa lagaa dandhabay laban laab baa lagaaga dandhabahayaa waxaad qaadatay muxua ah, wax ka yar rubcu diinaar waa lagaa dandhabi oo mag weeye oo waa lagaa qaandhabanhayaa iyadoo laban laab oo dicfi ah wa maca daalika xoogu ganaaxa iyo buhabuhayn baad leedahay wa kaana rubcu dinaar rubucu dinaarku wuxuu ahaa yowma-idin maalinka nabigu uu sidaa leeyahay halaada daraahim buu ahaa wadinaaru itnaa cashara dirhaman halka dinaar waxaa lagu sarrifi jiray labaiyo toban din labayo toban dirham halka dinaar sarrifkiis wuxuu ahaa labaiyo toban dirham marka rubucood wuxuu noqonayaa saddex dirham buu noqonayaa hadi walaa yakunu saariqu saariqa hadda wuxuu gelayaa shardigii labaad shuruudu sariqa ayuu hadda gelahayaa kow in sariqo la helo oo nisaabka la buuxiyo kadibna waxaa laga xado oo hantida laga qaatay min xirsi mitliha buu sheekhu u wareegay rubuucu dinaarkuna hadda waxaa weeye waa hal garaam iyo wax yara oo dahaba wey hal garaam oo dahaba iyo lix riigo ama toddoba riigo wey adugu waa waa hal garaamoo dahaba iyo wax yar wey bimacnaa waa lacag dhan taqriiban laba kun iyo a lix boqol oo shilin oo kenya mani ah waa laba kun iyo lix boqol oo shilin oo kenya mani ah kunkii shilin ee kenyatiga ahaa soomaaliya muxuu ka yahay laba kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shan shilin adugu waa saddex kun oo shilin saddex kun oo shilin kunka shilin soomaliya waxaan filaya waa afar boqol oo kun yaa u dambeeya meeshaas aye mase waa la cabsanhaya afar boqol oo kun idan waa hal malyan iyo laba boqol oo kun wey ilaa ruuxu wuxuu xada u gaadha hal malyan iyo laba boqol oo kun gacanta lama goyn karo lacagtu intaa inay dhan tahay wey waxa u qaaday ama taayara ah, ama raashiina ah, ama xoole u xaday ama biyaa ah, ama u dhacay ama badar ama dhar ah ama maacuun iyo faraajiin ah waxaynu ku qiimaynaynaa intaas sucu dinaar waa hal milyan iyo laba boqol oo kuna tasarifka aanu marayno kolba qiimaha la soconaysa ya jajabaa waliba dher miya milyanka labada boqol oo kusa adugu almuhim qiyaasu intaasu wey kun boqol kun iyo laba boqol oo kun iyo hal milyan iyo gacan lagu goyn maayo hawsha waa in lala socdo ayib yaa oo soomaaliya aan ka hadlaynaa kenya hadda xad kama socde meel meel lagu ba-ay wey yaa haye soddon dolar soddon dolar sooma nisaabka ma dhanno ma dhanno miya ma dhanno laakiin sax wey leanno tobankii waa todobawaa toddoba boqol iyo sooma aha ma dhan ma dhan lacafin maayo xoolaha waa laga qaadi soddonka dollar u qaatay lixdan dollar baa lagaga dhigi xoogo ganaxa waa lagu samay ee gacanta la goyn maayo dayib sheekhu goobjoog banaa kismaayo nin soddon dollar lacag dhan xaday hanti dhan xaday kadibna aan gacanta la goyn lasii daayay maadaama nisaabka buxsami waay